ee takhfiifka ahaa ku horaynayaa oo in la fududeeyo qiraa'ada qiraa'adu hadday fududaato yaraatana rukuucda iyo sujuuddu waxay raacsan yihiinoo daba joogaan qiyaamka iyo istaaga haddaad qiyaamka dheerayso iyo faataxadii qur-aanka raacaya ee aad akhrinaysa aad dheerayso sujuuduna waa dheeraanaya rukuucdu saasay marka noqonaysa haddaad fududayso qiyaamkana wixii raacaya ka dambeeyana waa fududaanayaa can caaisha radi allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sal ly wsalam kaana waxaa suubanuu yusallii kii tukada rakcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud bimacnaa waxaa laga wadaa qiraa'ada iyo qur-aanka lagu akhrinayo aan la dheeraynin bayna nidaai aadaanka iyo wliqaamati min salaati subxi bayna anidaai aadaanka iyo waliqaamati aqimidda inta u dhaxaysu nabigu ragcataynka tukan jiray oo min salaati subxi u aadaana ama u aqimid ah salaada subax marka loo aadaamo oo waagu bariyo oo aadaanka labaadi uu dhaco welina aan salaadii loo aqimin ayuu nabigu tukan jiray wey marka hadda wuxuu israaciyey xadiidku in la fududeeyo laba ragcadood iyo xilliga la tukanayaba waa israacshay muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku raacay wa fii riwaayatin lahuma riwaayay bukhaariyo muslim isla wariyaan waxaa ku yimid yusallii ragcatay alfajri buu nabigu tukan jiray fa yukhafifuhumaa wuu fududayn jiray qur-aanku nabigu ku akhrinayo xataa aquula ilaaan is idhaahdo hal qara'a fiihimaa biummi lqur'aan talow nabigu ma ku akhriyey labadan ragcadood siduu u fududeeyey suuraة اlfaatix ma ku akhriyay bium اlqur'an quraanka hooyadii oo faatix laga wado alxamdu lilah w fii riwaayati lmuslimi riwaaya uu muslim wariya waxaa ku yimid kaana yusalii rakcatay اlfajri buu nabigu tukan jiray إida samica اlأdaana aadaanka markuu maqlo aadaankii labaad weeye wayuhafifuhumaa waana fududayn jiray qur-aanku ku akhrinayo wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku yimid muslim uu leeyahay idaa alaca alfajru oogtu markay dhalato fajrka saadiqa uu dhasho takfiifka marka nabigu uu salaada fududaynayo waxaa weeye ragcataynka fajarka uu fududaynayo waxaa laga wadaa waa marka loo eega nabiga salaadiisa calayh salaatu wasalaam salaaddii nabiga marka loo eega ee dheerayd ee qur-aanka badan uu gelin jiray ee rukuucdii sujuudda uu aad nabigu u rakaadin jiray ee ku daahi jiray marka loo eego ayay aad u fududayd wey ragcataynku ee ninkii horaanba salaad maqluubinay hadduu yidhaahda ragcatayn baan sii fududaynayaa meesha meesh waxba kuma hayo waxama ninka asaga waa binisbati lisalaati rasuuli illaahi almutawala salaaddii nabi ee dheerayd marka loo eego ayay ragcataynku fajarka aad u fududaayeen ilaa caaisho is tidhaahdo nabigu ma ku akhriya suurat اlfaatixa وcan xabsa radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam kaana suban wuxuu ahaa ida adana almuadinu muadinku hadduu aadaamo lisubxi salaadii subax u aadaamo wabada subxu subxuna uu muuqdo daahiru wabada ay dahara oogtun ay si fiican u caddaato salaaddii xilligeedii la gaadho sallaa rakcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo fudfudud buu subanuu markaa tukan jiray muttafaq calayh bukhaari iyo muslim baa isku raacay wa fii riwaayati limuslimin riwaayadu muslim uu leeyahay waxaa ku timid kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ida alaca alfajru alfajr asaadiq hadduu dhasho oo ogtu dilaacdo laa yusalli kaan tukanin buu ahaa ilaa ragcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo fudfudbasuu tukan jiray waana axaadiista laga qaatay marba haddii waagu baryo ogtu dilaacdo salaad fiican loo aadaamo aqimaduna ay soo dhawaato salaad kale lama ogolo oon ka ahayn ragcataynka fajarka waa karaaho sunnadii mutlaqeed waday wixii aad soo wado dhan waad joojinaysa ragcataynka fajarka basa umbaa la sunneeya wa can ibni cumar radi allahu tacaala qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam yusallii min alleyli habeenka xaggiisa nabigu wuxuu ka tukan jiray salaada sunnada uu tukanayo manaa manaa labalabo kaana yusalii min alleyli ay fi lleyli bay ka dhigan tahay habeenka wuxuu tukan jiray salaadaha sunnada ah manaa manaa labalaba ragcadood waa sida u badnayd waa sida nabiga u badnayd asagoo tukaday sideed xidhiidh ah na way sugan tahay sideed ragcadood oon fadhi dhaxalahayn oo isku bixisa ta koobaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad intuba nabigu istaagayo qiraa'a qur sujuud haddana istaag bilaa atxiyaad la'aan oo ragcadda sideedad keliya uu atxiyaadsaday kadibna asagoon salaamo naqsanin istaagay oo joogsaday sagaalla ku watriyey oo ragcadda u dambaysa watar ka dhigay toddoba isku bixisa oo ta u dambaysa keliya ay atxiyaad leedahay shan isku bixisa oo ta u dambaysa atixiyaad leedahay keligeed intuba nabiga waa ka sugan tahay marka laakiin siduu u badnaa baa loo jeedaa sida fadliga badan marka waxaa weeye ee qaalibkaa wixii sunna ee habeen tukanayso labalaba ragcadood atixiyaadku sida salaada subax oo kale ka matna matna wayuutiru wuxuu ku gunaanadi jiro ku khatimi jiray biragcatin hal ragcadoo min aakhir illeyl witirku ragcadda u dambaysa keligeeda mutaxan ayaa witrka la yidhaahdaa inta kale waa un salaatuleyl iyo tahajudkaadi wey wayusalii wuxuu tukan jiray nabigu alragcatayni buu tukan jiray qabla salaati alhadaati ee salaadda subax ka horeeya ragcataynka qabla salaati alhada ay qabla salaati subxi ragcataynka salaadda subax ka horeeyaduu nabigu tukan jiray wakaana aladaana asagoo aad mooda aadaanku biudunayhi dhagaha nabigu inuu ka saaran yani siduu u fududaynaya salaad ragcataynkaas sida uu nabigu soo koobayo ee u fududaynayo ee quraankeeda u yaraynayo waxaad moodaa aadaanka inuu dhagaha ka saaran yahay aadaankana hunaa waxaa laga wadaa aqimidii wakaana alaadaana huna waa maxay ay aliqaama aad moodo in nabiga salaadda in loo aqimay uu maqlahayo oo uu u degdegayo ummadda inuu tujiyo aadaanka marka hunaa waxaa laga wadaa oo loo jeedaa aliqaama lianna aadaan baa la muttafaqun calayh sidaasuu nabigu marka u fudan jiray hadda waxaa axaadiista dhowrka soo sheegeen ragcataynka fajarka ka horeeya sunnada ah ee nebigu uusan ka tegi jirin hadduu nebi yahay iyo hadduu safar yahayba inuu nabigu fududayn jiray waxaa kaloo laguu soo sheegay wakhtiga la tukanayo waa marka salaadu ay dillaacdo welina aan subxi la gelin loo aqimin maxaa soo hadhay nabigu qur-aanka uu ku akhriyi jiray qaybo ka mida ah in la sheego wa maa yuqra'u fiihima ayaa hadda inoo dhiman وcan ibn cabaas radi allahu tacala canهuma ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam kaana yaqra'u wuxuu nabigu kii ku akhriya fii rakcatay اlfajri ragcataynka subaxa ka horeeya fi اlأulaa minhuma ta hore labada ragcadood midooda hore labada ragcadood tooda hore wuxuu ku akhriyi jiray quluu aamana biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ilى ibrahima waismaaciila waisxaaqa wayacquub wاlasbaati wma uutiya muusa waciisa aayadda aad garanaysaan ee suurat اlbaqara ku jirtay aayadda aad yuu nabiga ku akhriyi jiray alaaya aayadda dhammaystir wey wma uutiya muusa waciisa wma uutiya nabiyuuna min rabbihim la nufariqu bayna axadi minhum wanaxnu lahu muslimuun baa ku jirta aayadda u fiirsada nabigu wuxuu isla beegsanayaa qaraa'inta qur-aanka i nadaairta isshabahade isku macnaha ah ayuu tooganaya allatii fi lbaqara oo ah ta ku jirta suurat lbaqara shabahaysa aali cimraan ma aha wa fi laakhirati minhuma midda damber labada ragcadood dambaysana wuxuu ku akhriyi jiray aamanaa billaahi washhad biannaa muslimuun aayaddaasuu ku akhri jiray oo aali cimraan ah falama axasa ciisa minhum اlkufra qaala man ansaarii ilى اllah qaala xawaariyuuna naxnu ansaaru اllah aamana biاllahi washhad biأnna muslimuun tii horena maxay ahayd muslimuun saasuu nabigu iskugu qabanaya wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku yimid wa fi اlaakhirati ragcadda dambe nabigu wuxuu ku akhriyi jiray alaayat alatii fi ali cimraan aayadda ali cimraan ku jirta qul tacaalow ila kalimatin sawaain baynana wa baynakum rawaahuma muslim labada riwaayaba muslim baa wariya labada qiraa'aba yani saasuu nabigu samayn jiray marar badan buu yeeli jiray inuu aayadaha goosgooskaa ku akhriyo ragcataynka fajarka nabigu waa yeeli jiray وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasuul اllahi sal ly slam qara'a nabigu wuxuu ku akhriyey fii rakcatay اlfajri salaada subax ragcataynka ka horeeya qul yaa ayuha اlkaafiruun oo suuratu bara'a loo yaqaana bara'a min الshirk habeenkii markuu saca nabigu akhriyi jiray salaada fajr buu ku akhriyi jiray ragcadda koobaad qul yaa ayuha اlkaafiruun waa bara'a min الshirki fi towxiid اluluhiya wاlcubuudiya wاlcibaada ayay khusaysaa wuxuu kaloo ku akhriyi jiray wqul huwa allahu axad allahu samad oo towxiid asma waifaat ah towxiid alasmaa wasifaat waana labadu dagaalku ka taagnaa amaa rabbinimada ilaahay iyo boqornimadkiisa iyo maamulkiisa iyo dhib iyo dheef asagu inuu leeyahay koonkana maamulo innaguna addoonno nahay kufaaru quraysh iyo carabma diidanay asmada qaarkeed bay dafirsanayeen iyo sifaadka rabbigeen qaybo ka mida towxiid uluhiya walcibaadana way ku fashilnaayeenba labada suuradoodna labadaasayay tooganayaan qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun wlaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidu maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum waliya diin kala bax wey tanna qul huw allahu axad allahu samad waa magacaan ku imanin kitaabka qur-aanka halkaa meel waxaan ka ahay allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad idan labadaa suuradood ayuu nabiga ku akhriyi jiray ragcadda koobaad iyo talabaadba uu kala qaybin jiray an ibni cumar rawaahu muslim baa wari xadiidka wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi saxaabigu ramaqtu waxaan u kuurgalay waxaan u fiirsaday aad u dhugata ee aad u kuurgashay ama u cmalgashay ee aad u fiirsataa ramaqtu la ramaqtu nabiya nabigan u kuurgalay ama u fiirsaday shahran bil dhammaystiran baan nabiga daba taagna oon fiirinaya wuxuu ku sameeyo ragcataynkan fajarka fa kaana yaqra'u fi ragcatayni labada ragcadood nabigu wuxuu ku akhriyi jiray qabla alfajri subaxa ka horeeya qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan sidaasuu nabigu yeeli jiray waa ku akhriyi jiray yani waxaa u badnaa wey inuu labadaas suurat likhlaas iyo suurat lkaafiruun uu ku ahriyo waa u badnay mararka qaarkoodna ayadaha goosgooska ana subanuhu waa ku ahriyi jiray baabu istixbaabi aldijaaci bacda rakcati اlfajr xadiidka hore waxaad ka faa'idaysana qaybta hore en soo maray ibn cabbaas in qur'aanka aayado ka aad ku tukan karto suurad dhammaystiran aysan shardi ahayn suurad dhammaystiran aysan shardi ahayn awalka suuraddaad ka soo qaadan aayado waad ku tukan aakhirka dambe dhaxda aayado suurad ka mida ah inaad ku tukan karto qolyaa waxay dhaheen awalka hore waa la ogol yahay iyo dhaxday laakiin aakhirka lama ogolo yani ayadna daliil ma meel walbo qur-aanka ka mida hadaad aayada ka soo qaatood ummadda ku tujiso waa khayr waxaase ka wanaagsan suurad kooban oo dhammaystiran inaad ku tujiso intu way bannaantahay saxaabaduna waa same nabigu waa samayn jiray calayh isalaatu wasalaam baabu istixbaab اlidjaaci bacda rakcatay اlfajri cala janbihi اlaymani wاlxahi calayhi sawaء kana tahajada biاlleyli am la wuxuu baab yahay in la jecelyoo la sunneeyo alistixbaab jeclaysi la jeclaysa sharcan eh, eh, alidijaac dhinaca dhuldhigidda in la yar jiibsado oo dhinaca dhulka la dhigo midig bacda rakcatay alfajri labada ragcadood ee fajrka kadib xaggee u seexanaya calaa janbi alaymani dhanka midig waalxadi calayhi iyo buurin laisku buuriyo laysku caraabiyey ama laisku tirtirsiiyey ama laisku guubaabiyey in labada ragcadood kadib la yaraha jiibsadoo dhinaca dhulka la dhiga midig sawaan waxaasibanon kala qaad lahayn kaana ninka muslimkee seexanaya ahaya tahajada bileyli xalay salaatuleyl tukaya iyo am laa maba tukadeenba isagoon tukanin iyo isagoo tukaday waa isku mid wey yacni marba haddaad ragcadaynkii fajarka tukato waa la sunneeyaa wey salaad ka horraysa haddaad soo tukato waa khayr oo ilaahay kuu qadaray haddaadan soo tukanina waba laguma haysta horta bal sunnadaa la imow waa masalo dhib badan masaladaas eh, aldijaac bacda rakcatay alfajri qole waxay yidhahdeen waa bidco lamama ogolaba inay sunnan iska daaye bidco weeye ninka sameeyena dembi baa looga qori ibnu cumar ibnu cabaas ibnu cumar iyo ibn mascuud baa raggaa maalin buu masjid soo galay markaas wuxuu arkay nimaan intay fajrka tukadeen iskala baxshay oo dhinaca midig u seexday sida qabriga la lasu dhigoo kale dhabanka gacanta midig saartay qibladana u sii jeeda niman xertiis wuxuu nimankaa u sheega kakaca kudha joojiya hawshaad wadaan nimankii baa loo yimid oo naga leexda yidhahdaan weeye ibnu cumar baa lagu soo laabtay ibnu cumar waxaa le nimankii wayna soo fiijiyeen waxay leeyihiin sunno weeye naga leexda ku noqdo u sheega inay bidco tahay buuri mar kale wuxuu yidhi yatalacabu bikum الshayطaan oo nimankiinan seexanaya isdaadinaya masaajidka marka ragcataynka fajarka ay tukadaan shaydaan baa idinku ciyaaraya idinku dheldheelaya meesha waxba kuma haysaan ibnu mascuud isagu waxaa ka sugan inuu odhan jiray maxaa idinku wacanoo markaad ragcataynka fajirka aad tukataan sidai dameeraha u galgalataan galgalashada aad galgalanaysaan gelgelin baad joogtaan ma dameeraad tiid ma awr baad tiid halkaas ku raaceen nimankaasi saxaabada labada ay iyo taabiciinta ku raacayba war la'aan baa hayso sunnada baabka kuteed baysan haynin warkooduna xuja ma aha raaci maayo daa'ifo labaad baa jirta oo sunanka khaaska ah saxaabo bay ka qarsoomeen rag badan bay ka hoos baxdaa marka intaan waxyaaba ka waaweyn baa ibnu cumar iyo cabdullah ibn sacuud baa ka qarsoomay rag ka waaweynna ka qarsoomay marka waa cilmi khaasoo ninkii uun wariye ilaahay ku sugo uu ku habsado daa'ifo labaad waxay yidhaahdeen sunana ma waajibna ma aha karaahana ma ninkii doona ha sameeyo ha ka nasto taajudkii iyo qiyaamuleylkii asir kala bixiyo seeduhu iyo murquha u kala baxeen ha lagu jimicsado waa iska jamiicsi caadi eh. ninkii aan rabina haska fadhiyo nimanka waxay dhan waa unfal caadi ah ama iskala bixi ama iskala bixinin ajirna ka heli maysid dembina lagaaga qori maayo karaahana ma aha sunnana ma aha waajibna maahe waa shay iska bannaan ninka isar kala baxsha waxba uma haysanno ninka iska kuudana waxba uma haysanno laakiin in waa sunno la yidhahdo waa khada bay yidhaahdeen maalig iyo jamaaca sidaa ku tegeen bacdu taabiciin niman waxay idhaahdeen waaba waajib fardu cayn weeyay dhaheen markaad ragcataynka fajirka tukato inaad dhanka midig u seexatood iskala bixiso waa fardu cayn waa waajib ninkii sidaa aan yeelinna salaaddiisa wax kama asixin bay idhahdeen nin gelmagelmaysi iyo hawlaha intaad ka baxdaan ninka aan seexanin bacda ragcatay alfajri xoogow aan iskala bixinin oon qiblada usii jeesano aakhare qiyaamo xusuusanin ragcatayn fajar iska daayey waxaan u asaxaynin salaadda suxumaba asixin ba mana gudaysaba ama xalay soo ama ha ama kas ooga tag ama kama ooga tage salaad suxumaba asaxaysa yidhaahdeen raggaa waxaa hogaaminaya ibnu xasm maxaalihiisa masalo dhan buu u baabaystay wa fardun calaa kulli man sallaa ragcatay alfajri an yadajaca buu wuu dagaalamay ninkan yeelina wuxuu yidhi salaadda subax u ansixi mayso xadiidkan iyo aaaar jamaaca min asaxaaba wataabiciin buu daldalay ibnu sacuud iyo ibni cumar hawshooda hilfuu qaaday maalikiya meelbu kaga soo haray nin walboo khilaafay xadiidkan soo socdaa dhulkuu la simay ibnu qayim wuxuu yidhi zaadmacaadka wuxuu yidhi zaadulmacaadka wuxuu yidhi waxaaban arkay kitaab madax bannaanoo uu ka qoray mid daahiri oo ibnu xasam tolkii ah uu masalada keligeed ka qoray oo uu leeyahay alidijaacu bacda rakcatay alfajri waa fardu cayna cala alumma man lam yafcal falaa salaata lahu kitaab dhanbuba ka qoray wuxuu dhigay baa la yahay ibnu qayim baas sheegay waan akhriyayba kitaabka asaga aadmacaadku ku sheegay meeqa madhab baynu marayna saddex mise afar madhabka oogu roon marka waa maxay waa madhabkan odhanaya waa sunno inta kaleo lasoo sheego dhan daliil ma lah saddexda madhaben soo sheegnay kulligood waxba kama jiraan laa daliila laha ninna waa nimaan sunnada soo gaadhin khabar maafisha aduu iska fadhiiso uman xafada وmaن xafida xujaة عlى man lam yaxfad laa tunkiru xatىa taclamuu iska fadhiista nimankaas labada saxaabi hogaamin agga inaga gee ibn xasm iyo tulkiy iyo daahiriyo waxay la yimaadeen qowl shaada mukhaalifu liijmac اlumma laa macnaa lahu asaguna waxaan loogu horaynin lam yaqulhu axadu min اlumma qablahum xaajo uguba ah tabarooma hayno diintu xaajo uguba ma yeelayso diintaani wadooyin la yaqaano weeye waina rasuul اllahi sal lay slam muxuu soo yidhi habeen dhoweyd qad sanna lakum qad sharaca lakum sunan اlhuda wadooyin cadcaddo weeye tubay saxaabo qaadeen weeye dhaqan la yaqaan adile iyo aada bay leedahay hawl adugu haddaad amaamudayso xaajo ugub ah walaa khayra fi ra'yi اlfatiir bay dhaheen carabtu xaaje aan la barinin oo ku soo boodo ah khayrba marka waa ku soo boodo middaa ayadu iska dah xadiidka amarku uu ku jiro hadduu asaxana amarku waa amru istixbaab amru istixbaab amru wujuubma waxaan ku haysha nimanka waa maxay waa farducayntaan diidanna waa waajib calaa kulli axadin E, camdan aw sahwan baan diidanahay waa ra'yi aan looga horaynin lam yaqulhu axadun qablahum marka waa ra'yi shaada maxaa kuu saaray qolaha yidhi waa iska mubaaxaad jimicsi iyo iskala bixin caadi a ah weeye idinkuna war ma haysaan baale iska fadhiista war caade miyaa laga hadlaayay hawshu ma sunnaah mise sunno maa laisku hayee daliil maa keensataan oo axaadiista ka hadashaan qolyaha warkooda iska da maxaa soo hadhay inay sunno tahay mustaxaba waa ra'yigu sheekhu maray marka waa arkayna can caaisha radi allahu tacaala canha qaala hooyadan waxay tidhi kaana الnabiyu nabigu wuxuu calayh الsalaaة wasalaam idaa sallaa rakcatay اlfajr ragcataynka fajarka hadduu tukado idajaca calىa shiqhi اlayman wuxuu u jiibsan jiray dhankiisa midig rawaahu اlbukhaari cilada iyo xikmadu nabigu saa u yeeli jiray laba macna la sheegay macnaha koobaad ee quruxsan waxaa weeye saxaabana ka sugan abu hurayra uu fari jiray abu dardaa ay dadka u sheegi jireen waa alfaslu bayna salaati اlleyli wa salaati الnahaar salaaddii habeenkeed soo tukanaysa ama watira ama muslimiintu tukan hayeen iyo tii salaad subax ka bilaabanaysay maalinnimo ila maalin subaxuu ka bilowdayo ogtu dilaacdee ayaa la kala soocaya waa lilfasli bayna salaati اlleyli wasalaaة الnahaar waa la kala soocaya baashu hadday isku bixis noqoto oo ragcataynkii fajrka aad sii tukatay haddana aad ku sii qabato witr baad soo tukatay ragcatayn fajr baad ku dhufatay haddana subax sii gal waa alaab sanka isku haysa kala goyn wey wax la kala socona sharecada way qabtaa meelo badan bay ku timid wadaaddana waxay leeyiin maya waxaa weeye waa nasasho ducadii xalo dhan aad waday allabarigii iyo khalwadii socotay iyo salaatuleylkii watrkii baa xoogow laga istiraexaya laga nasanaya aakharna waa la xusuusanaya sida iilka laysu dhigana waa ayada loo seexanayo halka labadaa ra'yi ayaa ayaa la maraa midka saxaabada ka sugan baana sax oo qiimo badan oo fasliga kala goynta ah idan nabi maxamed baa yeeli jiray ficilkii suubanaha sidaa ahaa sabab nabigu waa samayn jiray calayhi salaatu wasalaam rawaahu lbukhaari baa xadiidka wariy wa canha caaisha waxaa ka sugan qaalad inay tidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu sal slam yusallii kii bayna inta u dhaxaysa an yafruqa inuu ka farxasho min salaati alcishaa ila alfajri salaada cishaha markuu dhammeeyo ilaa salaada subax nabigu wuxuu tukan jiray inta u dhaxaysa labadaa xili ixdaa casharata racatan koo iyo toban racadood tukan jiray yusallimu waa salaamo naqsan jiray bayna kulli racatayn labadii ragcadood markuu dhammeeyo atixiyad buu ku khatimi uuna ka salaamo naqsan jiray waa sida u badnayd salaatu leyli matna matnaadi weeye umu salame iyo cali iyo anas iyo jaabir iyo jamaaca min ibni cumari waa wariyeen iyagoo israaciyena waa jirta waa inaga soo maray wayna iman doonaan wayuutir wuxuu ku gunaanadi jiray tobanka markuu israaciyo biwaaxidatin hal ragcad buu ku gunaanadi jiray saddexiyo tobannaydna way jirtaa faidaa sakata almuadinu muadinku hadduu ka faraxasho dhammeeyo ka aamus macnaha u dhammeeya loo jeedaa min salaati alfajri salaadda fajr aadaankeeda uu dhammeeyo wa tabayana lahu alfajru oogtuna u caddaato waagu baryo wajaahu lmuadinu muadinkii beerla uu ogeysnaba allahu haddi salaadda way dilaacday inaan aqimaan rabaa qaama nabigu marka waa istaagi jiray farakaca rakcatayni khafiifatayni intuu joogsadu racatayn fudfudoo laba ah ayuu tukan jiray racatafajri ah uma dajaca kadibna wuxuu u jiibsan jiray calaa shiqihi اlaymani dhankiisa midig dhinaciisa midig xataa yaatiyahu lmuadinu liliqaama ilaa muadinku ugu yimaado inuu ogeysiiyo aaqimadii rawaahu muslim idan xadiidka caaisho tafaasiishaasa marka ku jirta wlha caaشha ay tidhi yusallimu bayna kulli racatayn labadii ragcadood dhexdoodaba wuu salaamo naqsanhayay huwa fii muslim muslim buu ku jiraa lafdiga wamacnaahuna waxaa weeye bacda kulli racatayn bayna kuli racatayn wuxuu u jeedaa racataynka hore iyo labadan dambe ee ku xigtay afraad dhexdooda uu salaamo naqsanaya oo isku macanu isku meel bay keenayaan laba ragcadood oo mid u dambaysa atixiyaad leedahay ayuu nabigu samayn jiray yaa laga wadaa xadiidkii ibni xasan baa marka hadda ina haya uu deliishaday wa can abi hurta radi allahu tacaala can qaala qaala rasul la sl lay slam idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukado ragcatay alfajri labada ragcadood ee fajarka tukado falyadajic ha u seexdo falyadajic calaa yamiini dhankiisa u jiibsado rawaa abu wtirmidi basaniida axiixa abu daud iyo tirmidi baa wariye amarka waxaad soo marteen ficil nabi maxamed oo cad oo fii saxiixi اlbukhaari wa fii saxiixi muslim ku jira ummadduna ay kula kulantay bilqabuul muranna aan lahayn xagga sixada marka laga hadlaayo maxaa inoo saharay qowl cad oo amar ah waa ka hadda tukado ragcataynka fajarka ka dambeeye ka horeeya cafwan falyadaj ha u jiibsada calaa yamiini dhankiisa midig abu daud iyo tirmida wariyay biasaniid saxiix qaala tirmid xadiiun xasanun saxiix marka halkaasay hawshii ay wadaadka muxaqa hoosta wuxuu ku leeyahay nawowi waa ku khaldamay buu ku yidhi inuu yidhaahdo asaaniidda waa saxiixa inuu yidhahdo ku khaldamay waana khaa ibnu khusayma khaldamay ibnu xibbaan baa khaldamay ibnu xasan baa khaldamay lafdigan amarka ah ee qowlka ah waxaa la tafaruday ninkii la odhan jiray cabdulwaaxid ibnu ziyaad alcabdi can ilacmash can abi saalixin can abi hurata can rasuulilah sidaasuu leeyahay xadiidka madaarkiisu waa calaa abi saalix calaa abi saalix abi saalix marka saddex wadaad baa ka qaata xadiidka acmash iyo suhayl ibn abi saalix can abi abu saalixa iyo nin le maxamed ibraahim eh, eh, can abi saalix raggaasa ka qaata raggii marka acmash ka warinaya xufaadda ahaa ninka le cabdulwaaxid ibnu ziyaad alcabdi baa khilaafay lafdigan marka amarka idaa sallaa axadukum rakcatay alfajri falyadaja calaa yamiini oo qowlka amarka ah asaga unbaa wariya oo camash ka wariya rag kale acmash xadiidka ka qaata can abi saalixin can abi hurayrata can rasuulilaah labay isku dhex yaalaan niman irsaaliya xadiidka iyo niman ficilka nebi ka dhigay sida xadidkii caaisho kale oo yidhaahda nabigu markuu tukado ragcataynka fajarka ka horeeya gadaashooda waa yaraha seexan jiray ficlu rasuulilah calayhi salaatu wasalaam laakiin in weedhi nabiga laga dhigo amar ummada u jeeda laga dhigo waxaa uun la tafarudoo gooni la noqday wadaadkan cabdulwaaxid ibnu ziyaad alcabdi can اlacmash can abi saalix dakwan asamaan can abi hurayrata can rasuuli illah warka miyaan isfaan sidaas weeye wuxuu marka wadaadku kuu sheegayo xadiidkaasi marka ninkan keligii ma ahe wadaaddo badan baa inkare wadaadduhu ku kala jabeen wadaadduhu ay ku kala jabeen sidaa uu nawi u sheegay rag badan baa maray alimaam ibnu khusayma yidhi xadiidku waa saxiix ibnu xibbaan baa yidhi waa saxiix xaakim baa yidhi waa saxiix ibnu xasan baa yidhi waa saxiix cabdilxaq alishbiili baa asnada waa saxiix abu cali atuusi sidaasu asna leeyahay ibnu xajar aad ba asna oga hadlo wuxuu adidku waa saxiix wاlxaqu anahu taquumu bilxuja bur asagoo radinaya ibnu taymiya radinaya mubaarak fuuri siyuuطi shawkani sadiiq xasan khan halkaasaa la maray oo waxal xadidku waa sugan yaha wadaaddaha halkaasay marayaan nawi baana kowka ah sidaasuu ku yidhaahdaa riyaadka sharxu muslim sharxu saxiix muslim khulaasaha kulli halkaasuu ku mara wadaadana waxay leeyihiin waa shaad waa shaad sawaabku inuu shaad yahay lafdigaan ma sugno lafdigaan lafdi sugan ma aha dahabi baa kamid ragga hawshaa caddeeyey almuhim axmed baa la weydiiyey oo la yidhi axmed xambal imaam ahlusunna waljamaaca fanniga xadiidka nin kaga fiican uu iska yaryahaybay in la helo ama uusan jirinba yaa la xadiidka ka waran in ragcataynka fajarka marka la tukado xoogo la yar jibsado bal maxaad ka leedahay wuxuu yidhi caaisho tarwiihi can rasuulillaah wabnu cumar yunkiruhu caaisho nebi maxamed bay ka warisaa hawsha ayada in la yar jibsado ibnu cumarna waa dafirsan yahay xadiidka abi hurayra la weydiiyey wa xadiiu abi hurayrata laysa bidaaka xadiika abi sidaas ma sii aha buui mar kale wuxuu yidhi cabdulwaaxid ibnu ziyaad waxdahu yuxadiu bihi cabdulwaaxid ibnu ziyaad alcabdi keligii baa sheega lafdigan amarka ee qowlka ah mar kale wuxuu laysa fi lidijaaci xadiiun yahbutu in la yaraha seexdo xadii sugan kuma jiro wuxuu jeedaa xadii amarkee qowliga maxaa yeele axaadiitan kale saxeenkay ku jiraan mar la weydiiy wuxuu yidhi laysa bisunnatin lana bna mascuudin ankarahu sunno ma aha axmed waa fataawo badan yahay saxaabadu waxay fadwoodeen mid walba inuu mar fadwoodo isku dayaa oo lacalla xaqu inuu yahay inkaarkii dafiridii ibni cumar ibn mascuud wuu qaatay mar xadiidka abi hureeruu duray mar la kaloo la weydiiyena wuxuu yidhi waa la samayn karaa fain facala faxasanun fain facala faxasanu almuhim sidaas axmed waxaa weeye rag badan baa marka maraya rag badan baa maraya ninka lada marka cabdilxaq ninka ugu horreeyey hawsha shuduudka ku tigtiigsaday waa bayhaqi bayhaqi fanniga xadiidka waa kaga fiican yahay rag badan marka wuxuu yidhi xadiidkan waa shaad ibnu taymiya ku raacay ibnuqayim baa ka soo guuriyey majmuucana waa kaga hadlaa waa shaad tafarada bihi cabdulwaxid ibnu ziyaad mukhaalifan liman huwa akaru minhu cadadan cabdulwaxid ibnu ziyaad alcabdu waa iqatun jabal waa min rijaali shaykhayn wa riwaayatu can ilacmash fi saxiixayn laakiin waxaa lagu haystaa lafdigan uu ku khilaafay jamaacadii xadiidka ka qaaatay acmash iyo jamaacadii ka sii qaadatay xadiidka abu saalix kulliguu khilaafsan yahay ibnu qaymna sidaasuu yidhi dahabi sidaasuu yidhi rag badan baa marka halkaas maraya saxaabadu way isku maandhaafeen ibnu cumar ibnu mascuud taabiciin dhowr ibraahim naqci ka mid yahay iyagu waa adda jireen amaa jumhuuru saxaaba ummadda way fari jireen wayna samayn jireen waa sunnae halla samay odhan jireen ragga sidaa yeeli jiray ee dadka fari jiray waxaa ka mid a ragcataynka fajrka markaad tukataan salaada subaxna aydan u istaagan yaraha seexdu dhihi jira oo kala fasliya labada salaadood abu hurera ka mida ah raggii fari jiray abi muusa alashcari baa ka mida ah saxaabada wa asxaabuhu taabicigu wuxuu leeyahay abu muusa alashcari iyo xertiisu wayna samayn jirin ummaddana way fari jireen anas ibn maalik baa ka mida ah, abu raafic baa ka mida raafic ibnu khadiij baa ka mida rag jaamaca marka saxaabo dhow yaa ku tagay xagga taabiciinta fuqahaa sabca ku tagay fuqahaa sabca fari jira samayn jiray saciid musayib iyo qaasim bn maxamed bn abubakar curwat bnu zubayr abubakr bn cabdiraxmaan khaarija bnu zayd bnu haabit cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba bn mascuud alhudali sulaymaan bnu yasaar alfuqahaa sabc min ataabiciinna waa mari jireen saxaabada badankoodna sidaasay mareen xadiidkuna waa waa sunno in lagu dhaqmoo la sameeyo waxaa la ysku haysto waa xadiidka qowliga ee amarka ah ee ibnu uu leeyahay waa amar sariixa walaa saarifa lahu wاlmru cinda cadami saarifina yadulu al wujuub alkaasuyuu ka buskiciyey dahaba xoogu la kabtama wuxuu yihi diiwaan ducafaaga ee miisaanka waxaa la yaab leh xadiid shuduudkiisa la caddeeyey ummaddii waajibaan rabbi saar inaad ku saarto xaggana aad hanjabto ibn xasan buu u darka uu raacinaya almuhim sidaas aynu ku dayno sidaa aynu ku dayno <clears throat> bal waxaa ibnu shaybe uu wariyey hawl ku tusaysa siday saxaabadu u ilaalin jireen jiifkan asaga ah kaana arajulu yajii'u wa cumar bn khaaab yusallii biاnnaasi fi اlmasjidi fi muؤhar اlmasjidi wayadacu janbahu fi اlardi uma yadkhulu macahu fi الsalaa sayidina cumar oo imaamoo amiir ah oo salaad saxo ku jira dadka qaarkood gadaal masaajid ka soo gelayaan ragcataynka fajarka u dhiman way boobsiisanayaan kadibna way istuurahayaan haddana way kacayaan waxay gelhayaan safka sidaasay samayn jireen saxaabada qaarkood marka la weydiina waa sunnadii nebi maxamed bay dhihi jireen marka hawsha waa sidaa wujuubka in ummadda lagu ilsaam furcayn laga dhigo salaadda in lagu buriyo yaa shaad ah inta aanun kaga tagnay insha allahu tacaala shuduudku meeshuu ka imanna waad fahanteen shuduudku meeshuu ka iman waad fahanteen waa maxay cabdulwaaxid ibnu ziyaad can ilacmash can abi saalixin can abi hurayra ninkaasa keligii baa wariya axmed baa caddeeyey bazaar baa caddeeyey bayhaqi baa caddeeyey xufaadoo dhan baa caddaynaya waa la khilaafay ninku waa nin iqa looma dhowaan karo laakiin awliyadubu way khaldantaa ma khaldamo waa ilaahay subxaanaه wa tacaala wadaadku waa khaldamo wey marka warkana asaaniidda saxiixadaas marka fartaasaa ku godan baabu sunati الظuhri sunnada duhurku u baab yahay marxaba aaaba tukan jirto hadda soo guuriye haddaan soo guuriye ilaa racatay alfajr ilaa racatay alfajr baan leeahay hayr insha allah marxab haddii kukalasiiya dawaamka nebiga leeyahay sunna mu'akadun buu noqonaya salaadahan rawaatibta cishaha raacay maqhribka raacee duhurka raacso nabigu ma daa'imi jiri ragcat alfajri nabigu weligii kama tegen ma waajibba sunna mu'akadun ka dhig laakiin ummadda waxaan ilaahay saarin ha saarin weliba xadiis yaa allah ku socda ha ku saarin baa loo jeeda baabu sunati uhri sunada duhur buu baab yaca ibn cumar radi allahu tacaala canhuma qaal sallaytu maca rasuulilah rasuulka ilahi waxaan la tukaday ragcatayni qabla اuhri racatayn duhur ka horeeya wa ragcatayni bacdaha waa inta ugu yar ibn cumar asagu wuxuu wariyaa rawaatibtu inay toban yihiin bas laba ragcadood oo ka horeeya duhurka laba ka dambeeya laba maqhribka ka dambeeya laba cishaha ka dambeeya imisaad iga haysaan sideed laba fajrka ka horeeya meeqa wey tobankaasoo soo wariya tobankaasoo soo wariya qolyaha ka qaarkood oo xadiidkii caaisho iyo kii umusalame iyo labaiyo baa iigu wariyaan oo duhurkun baad afar ka dhigi afar duhur ka horaysa laba ka dambaysa inta kale waa sideedii laba maqhrib ka dambaysa laba cishaa ka dambaysa iyo laba ka horaysa salaada subax labaiyo toban bay noqonayaan labaiyo toban iyo loo badan saxaabada qaarkood sideed bay wariyaan oo duhurka waxaa laga goynayaa duhurkii labada ku horraysay labada ka dambaysay waxaa ku soo gaabsanaysaa laba ka dambaysa ayb sidaas weeye axaadii marka sheegi doontaa iman doonta nabigu sal ly slam rawaatibtu tukan jiray uu daa'imi jiray lix iyo toban bay ahaayeen waana xadiid dagaal badan ka yaalla waa gaari doonnaa racatayn qabla الظuhri warakcatayn bacdaha baa nabigu la tukaday muttafaq calayh وcan caaisha radi allahu tacaala canha an nbi sal slam kaana wuxuu suubanu laa yadacu kaan ka tegin en dhaafin en seeraynin arbacan afar ragcadood qabla الظuhri caaisho nabigu calayh الsalatu wasalaam intuusan aadin duhurka iyo guriga afar ku tukan jiray innagu way adag tahayba in aan afar ragcadood oo duhur ka horaysa aynu ku tukanno guryaheenna sunnadeena hal la arko ha la arka inaga taad moodaa inaan sunnaystay arka sunnada waan ilaaliyaa sunnooyinka rawaatibta iyo kuwaan rawaatibtan kulli guriga u fadli badan waajib markaad tukato guriga la aada rawaatibtaada marka la aadamo duhurku galo intaada masaajidka soo gelin soo tuko sunnadaada laakiin hawlaha ma socon inagu hawlo kale xisaabo kalea jira in lagu shacbaa baasha la rabaa ilaa man raxima ilaa man raxima rabbuhu yaan ummadda wada tuhmini ana النbi sal slam kaana subnuhu laa yadacu kaan ka tegin arbacan afar qabla الظuhri rawahu الbukhaari marka afartu nabig waxay u badnayd markuu guriga kusoo tukado bay u badnayd markuu laabtana afar buu tukan jira mararka qaarkood arbacan qabla الظuhri wa arbacan bacda nabigu waa tukaday calayh الsalaaة wasalaam laakiin labada iyo afarta duhur ka horeysa ma seerayn jirin canha caaisha waxaa laga wariya qaalad inay tidhi kaana nabiyu sal slm yusalii fii beyti soma aragti gurigay wuxuu ku tukan jiray qabla اuhri duhurka hortii arbacan afar uma yakhruju waa bixi jiray fayusallii biاnnaas ummadduu soo tujin jiray uma yadkhulu wuu soo laaban jiray fayusalii racatayni racatayn badana gurigu ku tukanaya lix marka duhur qaatay wa kaana yusalii biاnnaasi اlmaqriba maqribku ummadda soo tujin jiray nabigu sal slam uma yadkhulu guriguu soo geli jiray fayusalii racatayni laba ragcadood sunuu markaa nabigu tukanaya wayusalii biاnnaasi alcishaaa dadkii cishuu nabigu tujin jiray sal slam wayadkhulu beyti fayusalii racatayn rawahu muslim soo ma aragti intuu nabigu kari karo sunnaynka rawaatibta gurigu tukanaya lanna gurigaa u fadli badan masjidka nabi maxamed wuxuu nabiguusan ku tukanay in gurigu la aada la soco masjid salaad lagu tukado masjid lamidna adduunka kuma yaallo ila almasjid alxaraam kumaan kun wey boqolaal kun oo ajir laga helaya salaaddii lagu tukadaee farad ah lagu tukadana sidoo kale wey kuwa masaajidda kale ka fiican yahay marka masaajid aynu ka hadlayno laakiin sunno dhan gurigaa u sunno ah. u fadli badan wixii markaa jamaacaaan loo shardiin rawaahu muslim can ummi xabita radi allahu tacaala canha qaalad hooyadan waxay tidhi qaala rasul sal l slam man xaafada calaa arbaci rakcaatin ninkii dhowree ilaaliya afar ragcadood oo qabla duhri salaada duhur ka horeeya iyo wa arbacin bacdaha iyo afar ka dambaysa dhowroo ilaaliyoon ka tegin xaramahu allahu cala annaar gankiisa ilaahay baa naar ka xarima naari ma cunto jirkiisa ka dambaysa ninka ilaaliya ma salaad waajibaa dhaafi ninka sunnooyinkii meeshaa saare ay kala baxaan shanta wakhti haddii culays kuma hayaan wadaadkii uunka istaaga weeye <laughs> meel reemiyi ceela ka cabaayuu soo istaagay markaasuu waana oole istaagay markaasuu wuxuu ka hadlay salaadda barqinyaha laga tegi taajidku xunha laga tukado niska dambe soo kaca idinkoo wax tukaniyunsu salaaduhu la gaadhin sunnooyin buu daldalay hawadaada xerow weligiishoun sunno iyo khayrkaan iska dhex joogo salaad waajiba aysan dhaafino aaminsanba moodahaya ruux islaam sheegan baa waajib dhaafaya maba aaminsanaba waxaa le sheekhow sunnoon baad ku haysaa iyo salaatuleyli shantiiba baan isku cadibannahay maad nagala hadashay ayada islaam oo shanta wakhti aan tukananin baa jira iqulwaaqic ba eberkay wadaadku xaaladuu nool yahay meeshuu joogo lama socdo oo qolyihii reer ciraaqi ku yidhi ibnu cumar ka warran ruuxa xaajiga ama muctamirka ah injir dhiiggeed ka warran iyo dhug qaniniya baalcad duu ma joojiyo xaruurta nebi maxamed waad laynaysaan buu anigana baksi iyo kanaacda weydiinaysa dhiiggeed xasan iyo xuseenna waad dilaysaan iyo zaynalcaabidiin eber baad ka dhigaysaan dhasha nebi maxamed haddana waxaad weydiinaysaan kanaaca dhiiggeedi injir ka war awadaadii lagu dacay reer andalus fuqada andalus ee ka iyagoo an boqolan bant iskugu yimaadeen sida la sheegay waa la bumbuniyaan u malayn intaamaba gaadhahayaan dee waxay ka niqaashahayeen baa la yidhi ama ciraaqna waa la sheegay waxay ka niqaashahayeen injir haddii intii la ururiye la dilo haraggeeda ma laga samayn dhar laga sameey ma lagu tukan karaa ma jildu maytatin baah mise waa maa laa nafasa lahu saa'ilo waa iska okay maxay hawshu tahay andalusna waa la soo qabsado gaalaa qabsanaysa ayaguna waxay ka naqaashahayaan dhugdhac baashi laga siinhayey haraggeedii haddii dhar laga samaystay iyo tiishaad maxaa laga samaynhayaa waad fahanteen baan u malay dhugdhacdi maad garateen u bixi maayo hadda yani fiqulwaaqac la'aan ah wey meeshaad maraysa inaad la socotaa la doonahay ummaddoo zakooyinka bixin la oo zakadii laga karila'yahay wax sadaqaysta inaad la soo istaagto waa mogta waa maangaabnime yani dhibka markaa taagan ummadda ku hadhaystay ee aslu diinka taabanaya ee faraa'ishooda taabanaya kala hadal sunnooyinka inoo dambeeyaane marka hadda nabigu inoo sheeg wuxuu idhi afartaa ragcadood ninka ilaaliya duhurka ka horaysayta afarta ka dambaysa gankiisa ilaahay baa naarta ka xarima ninka waa nin khayraadka meel saaray hadda kale waajibaadka meel saaray midda kale waa wacd waa inoo soo sheegay qaacidadii hadda kor soo hormariyay kamaa sabaqa ardayga u darantahay baa le kamaa sayatiina wadaadka kitaabka akhrinaya u daranta kamaa sabaqa wixii soo hormaray ardaygaa laga rabaa inuu ku qaybo qabto arday faahina uu yahay dabiin dabshida looma baano meesha iska soo taagayo aniga ceshahay ugu sugahayo intay caruurta ka seexan hayaan maad fahantaan warkayga waa wacdi weeye wacdi wey wacdi wacdiguna kullu wacdin fi kitaab wa fi sunnati rasuulihi waxaa sharduhu waa maxay intifaaء اlwaxiid rawaahu tirmidi ha lagu dadaalo ragcataynkaas afarta ragcad lagu dadaalo waxba ma haysaan islam waxuma filidiin halkaad fadhidaan yaysa idin dhaafi afka intaad bannaanaha tagtaagaysaan afarta ragcadood tukada bilaash idinku dhaafi رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة نبي أفر بتكنجري بعد أن تزول الشمس qoraxdu intay weecata kadib ay ka weecata bartamaha cirku xagga galbeed aado abla duur duurka horti wa qaala wuxuuna nabigu yidhi waa la weydiy nabi alla la yidhi qoraxdu markay saa u weecato on weliba la aadaamin ama ha la aadaamee baad afar ragcadood tukataa ee nabigu wuxuu yidhi innahaa saacatun waa xilli waa xilli weeye wakhti weeye tuftaxu la furo fiiha abwaabu sama albaabada cirkaa la fura oo khayraadka loo furaa camalka inuu ka gudbaa loo furaa fauxibu nabigu waxaan jeclahay buu an yascada inuu ii koro aniga fiiha fii hadi saaca camalun saalix camal khayr ah shayga u horreeye aniga laga gudbiyo nabi maxamed afarcoodbu hadda tukaday waa inay marto halkaasaan rabaa bu nabig sal slm inay marto nabigu wuxuu doonaya baad doonaysaare ku dadaala salaadaha rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan wacan aisha radi allahu tacala canha ana الnabiya sal ly slm kaana suban wuxuu idaa lam yusalli arbacan إdaa lam yuصلi أربعا أفر nabigu hadduusan tukanoo laga mashquuliyo ama ay seerayso qabla ظuhri duurka hortii qabla الظuhri صallaahuna bacdaha صallaahuna afartii buu tukan jiray bacdaha bacda الظuhri ولذلika slku waxay yidhaahdeen kaana calayhi الsalaaة والسلاam yuxaafiظu calى nawaafilihi kama yuxaafiظu calى faraa'idih nabi maxamed dhaqankaasuu lahaa sunnooyinka rawaatibta ah ee uu caadaystay inuu tukado wuxuu u ilaalin jiray siduu salaadaha shantii waajibka u ilaaliyo xataa hadday dhaafan wuu soo qadan jiray keenna inoogu fiican hadda sunnooyinka ilaa rawaatibta ilaaliya hadday dhaafaan kuma noqdo inaga maru sunna ahayd aan meelaha shaaw doonan noogu leh lama fududayso kaana yuxaafidu calaa nawaafilihi kamaa yuxaafidu calaa faraa'idihi sunanka wuxuu u ilaalin jiray siduu u ilaaliyo salaadaha waajibkaa oo aragta hadday dhaafaan afartii hore gadaal buu tukanaya ragcatayn duuroo laga mashquuliyey yuu bacd alcasr nabigu haleeloo tukaday kadibna sunuu ka dhigay weligii kama tegay waagi barti buu dhigay camal khayr ah hadduu la yimaado nabigu joogtan jiray baabu sunati اlcasr sunnadii casarka salaadda casr inay sunna leedahay iyo in kale an cali bn abi alib radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi saxaabigaas abulxasan kaana nabi sal l slam yusallii nabigu wuxuu tukan jiray qabla alcasri casarka hortii arbaca rakcaatin afar buu tukan jiray afar ragcadood buu casar ka horreyn jiray yafsilu baynahunna wuxuu ku kala bixin jiray afartaa ragcadood bitasliimi salaama naqsi bitasliimi ataxiyaasi labadaba waa lagu sheegay afar ragcadood buu nabigu tukan jiray oo duur casarka ka horaysa wuxuuna ku kala bixin jiray salaamo naqsi oo laba iyo laba u kala jabin jiray waa la sheegay tuu salaamo naqsado iyo haddana laba kala tukan jiray afar saasay ku noqonaya iyo maye afar isku bixisahoo sida duhurkoo kale ama sida casarkao kale atixiya dhaxale yfsul baynahuna btasliimi salaamid la salaamuu ku kala bixin jiray cala almalaaikati اlmuqarabin malaaigta ilahay loo dhoweeyey waman tabicum dadkii raacay malaa'igta min almuslimiina kuwa hogaansamay ah iyo wlmumin kuwa alla rumeeyey ah rawahu tirmid waqaala xadiiu xasan riwaayad koo xadiku weli qaba markay leeyihiin waa afar isku bixisoho hal racad un hal atixiyaad basa leh yajcalu tasliima fii aakhiri rakcatin bay deliishadeen wadaadaha sidaa xadiidkan ka hadlaya xadiidka marka waa xadiid aad loogu dagaalamo wadaadka muxaqiqa ah hal meelunbuu u tiiriyey ilaa saddex goor buu tirmid xadidka soo celiya buu ka soo bilaabay xadiidka wuxuu kaloo ku soo celiyey wuxuu ku soo celiyey oo meesha ugu fiican ah maxaa tirmid waxa laga xadiidka inuu meel ku sheego oo cilladiisa uusan sheegin oo meel kale cillo ku sheego inuu meel ku sheegaa laga yaabo oo iskaga aamuso oo xukunkiisa saaro wadaadda ku khilaafsanna uusan sheegin oo meel kale ku soo cesho oo wadaaddaha ku khilaafsan uu sheego meesha dambe wuxuu ku sheegay xadiikan inuu duri jiray cabdulahi mubaarak abu cabdiraxmaan aلzaahid almuxadi alfaqiih alcaalim almujaahid yaa wuxuu hi waa daciif mana jiru odhan jiray oo maxaa wuxuu yidhi tirmid wuxuu odhan waxaan u malaynaya cabdulahi wuxuu dadka u duray xadiidkani xadiis la mid ah wax saxaabi oo wariye ma jiro xadiiku waxaa wariyey wadaad ldhi caasim ibnu damrat asaluuli ashiici can cali bn abi aalib xadiidkani cali basaa laga wariya xagga saxaabada calina waxaa ka wariya wadaad shiicay oo laysku haya maiqa mise waa daciifoo la yidhaahdo caasim ibnu damrat asaluuli maiqa mise waa daciif soo gebageba waxaa raajix inuu saduuq yahay xasan alxadiida laakiin xadiidkan waa la duro waxaa lagu duray waa xadii khilaafsan axaadiiu rasuulilah muxuu sheegay xadiikan qaybtan hadda ka sod nabig xadidku xadii dheer wey wuxuu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waagu markuu baryo oo salaadda fajar uu tukado wixii ka dambeeya ilaa ragcatay fajarka laga gaadho lix iyo toban ragcadood buu tukan jiray say tahay qoraxda markay soo dheeraatee la gaadho salaatu barqin laba ragcadood buu tukan jiray markay dheeraatee duhur la gaadho welina aan qoraxdu weecanin bartamahana aysan ku istaagin ee meelaha lix saac iyo bar duhurka ad gorma inoo gala innagu lix saaciyo afartan iyo sagaal mise afartan iyo shan meelaha aduu lix saac ay tahay qoraxdii bartamaha ma gaadhin oo waktulkaraahiyi lama gelin wayna dheeraata duhurna lama gaadhin afar buu tukan jiray afartana waa ilaalin jiray duurka marka la gaaro afar buu tukan jiray markuu tukado labuu ka dambaysiin jiray casarka afar buu ka hormarin jiray makhribka labuu ka dimerin jiray cishaha labuu ka dimin jiray iyo fajarkaoo labaa meeqa wey lix iyo tobanka ragcadood nabigu weligii kama tag wunu daa'imi jiraybu tirmid wuxuu abdullah mer wuxuu ku waa shaad laa macnaa lah wax wariyey lix iyo tobankaas ma jiro caaisha ugu badnayd iyo musalama labaiyo toban bay wariyeen ibnu cumar toban basuu wariyaa wax waafaqsan ma jira nabigu salaatu duxa ayuu joogtayn jiray xadiidkuma asixin bay yidhaahdeen marmar buu nabigu tukadoo lasku waafaqay ma shukriba mise waa salaatu barin ubadaa inuu nabigu mar sameeyey laakiin wuu joogtayn jiray ma jiraay yidhahdeen qabla alistiwa afar buu joogtayn jiray ma jiraan casar hortiiba afar nabigu joogtan jiray xadiidu ku yimid ma jiraan kan ka ahayn marka waxay dhaheen xadiidku waa munkar bay lay istaageen abu isxaaq aljusajani kitaabkiisa cilalka ama axwaalu rijaalka la yidhaahdo isagu wuxuu ku dhoweeyey inuu been yahay xadiidku mana caddaynin bazaar baa yidhi waxa oga horeey wax wariya ma jiro tirmidi baa sheegay inuu la tafaruday jusajani baa caddeeyey cabdullah mubaarak baa daciifiyey sheekhulislaam ibnu taymiya isagu maba barhban wuxu waa xadiid mawduuca ah. xadiidkani waa mawduuc bursiisuba ibnu qayim baa ka soo guuriyey wuxuu uhi shekh islaam baan maqlis isagoo xadiidkan inkira dafciya jiddan wayaquulu inahu mawduucun calaa rasuuli illah intaa inaad fahanteen bay la tahay marka hawshaasi saa u ogaada sababkuna waa maxay wadaad saduuqa ama waa daciif laisku hayo ayaa sayidina cali xadiid aan wax wariye jirin ka wariyey xambaarsan macaani munkara ah tafarudkiisa lama taxamuli karo macnaha uu sheegana waa macna khilaafsan axaadiis oo dhan shay kasta oo shareecada loo tiiriyo laba shardi baa loo shardiya hadda kahor baan idiin sheegay shay walba wadaad uu sheego ama wadaad wariyo oo diinkeenna loo tiiriyo labaa loo shardiyaa shardiga koobaad shayga aad diinka u tiirinayso lafdi uu ku yimid waa inuu jiro horta aayad qur waa inaad keento xadii waa inaad keento ijmaacu lmuslimiin waa in la helo macnahan aad sheegayso ee diinka ayaga aad u tiirinayso lafdi tusahaya dalaalat alalfaadi calaa macaaniiha sidii alfaadu macnaheeda u tusto waa in nas la helo waa asaasiga ah labaad naski baa la helay baa la ijmaac baad sheegtay macnahan uu nasku xambaarsan yahay waa inuu yahay macno ka suuragely nabi inuu ku hadlo macnahan aad leedahay tusaysa ama xadiidkaa tusaya aad leedahay leedahay sunnadaa tilmaantay waa inuu macnaha qudhigiisu yahay macno e ka suuragelaya nabigu inuu ka hadlo ay suuragaltahay shareecadu inay la timaado ay suuragaltahay nabigu inuu ka soo fulo ninba wuxuu ku hi ayad qur'aan haya haye maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa ilaahay khayrkii in la caabudi karo maxaad ka leedihiin kir iyo uf baad leedahay aayadda intaad qaadda dabada iska gele baad leedahay aayadda intaad duubtuftada iska gele baad leedahay maxaa jira ya suuragal miya inay ilaahay rasuulkiisu ku yidhaahdaan ilaahay khayrkii halla caawimo suuragalba mustaxiil waxaadii waxaan kitaab jaamica ku maraya oo carcaar leh inaad beenaala taad leedahay habaa shakiin fahma diinta wadaadda xadiidka dur waxay ku leeyihiin macnuhu xambaarsan yahay ma aha macno shareecadu ay aqbali karto macnaha intaa leeg lix iyo toban ragcadood oo nabigu joogtayn jiray oo uusan ka tegin laa xadran walaa safar uusan ka tegin cali keligiisa u warinaya lixiyo toban ragcadood maaha wax yar oo nabigu joogtayn jiray cali keligiisa u warinaya cali keligii haaba wariyee cali oo khaliif ahaa amiirulmuminiin oo ardo badnaa wadaad allow allow ah allow allow ma taqaanaa wadaad yaa allahu ku luudahaya si oo la tafarid oo shiicay ah say keliga bannaanka ola baxaaya aaban u dayne macaanidan munkarada ee axaadiista khilaafsan xaggeen keenaynaa ibnu taymiya markuu iska soo jaro wuxuuhi waa mawduuc hoostaan ka xariqay waxaa doontaan sheega rag waaweynoo culamana ooga horreeyeen inuu munkar iyo xadiidku halkaasay baashu taagan tahay inaad fahanteen bay la tahay ku sii noqon maayo intaasaan kaga tegaya xadiidkaas marka nawowna uu u dulmaray sax ma aha xadiidkaa ma sugno nabigu maxaa ka sugan keliya inuu ummadda u ammaanay afar ragcadood casar ka horeey kaasa ka sugan nabi maxamed oo casar hortii sunnaystay lama hayo xadiid walboo sheegayana waa xadiidun ku soo dul dulwareegaya kan haddaaynu hayno xadiidu caliy min riwaayati caasim ibni damrat asaluul الshiici almukhtalafi fiih وعن cمر رضي الله تعالى عنهma عن صل سلم قاaل رaحم الله imrاan qof allah u naxariisto sallaa tukaday qabla اlcasri casrka hortii arbacan afar ragcadood tukaday nabig wuxuu ilaah u naxariisto ninkii casarka hortii afar tukada ducadaas nabiga ka faa'idaysto oo tukada rawa abu daawud wtirmidi waqaala xadiiثun xasan وصaxib ibn khusaym ibn xibaan ibn khusayma wuu saxiix yeelay ibn xibbaanna wuu saxiix yeelay ninkii la odhan jira abu cali tuusi fii mustakhraji calى jaamic tirmidina wuu taxsiiniyaa laakiin abu xaatim araazi baa cileeya xadiidka taxsiinkeennu iskaga soconayn mar haddana cilladu aysan aad u muuqanaynin وعن cali bn mdr radi allahu tacaalى can أna النbi sal ly slam kaana wuxuu ahaa suubanuhu yusalii kii tukada qabla اlcasri rakcatayni casarka hortii ragcatayn buu tukan jiray waa riwaaya min riwaayati xadiii caliyin hadda aad soo marayseen xadiidka cali hadda aad soo marayseen ee min riwaayati caasim ibni dabrat asaluuli in warkiisa kuu soo sheegay riwaaya ka mida weeye taas darteed ma sugno ma sugno nabigaa tukan jiray casar hortii ma sugno laa arbacan walaa imaamku hawshaasi waa ka hoos baxday muslimna sidaasuu ku yidhaha sharxiisa daahirku iyuu sheekhu fiiriyey nawowi raxmat ullahi tacaala caley lafdigan ah nebi maxamed ayaa ragcatayn ka horaysa casarka tukan jiray waxaa la gooni noqday wadaad la yidhaahdo xafs ibnu cumar can shucba xafs ibnu cumar can shuba bn xajaaj yuu kala gooni noqday xafs bn cumar can shucb bn xajaaj can abi isxaaq asabiici can caasim bn dabrat asaluuli can caliyin wey sanadku xafs bn cumar can shucba can abi isxaaq asabiici can caasim bn dabrat asaluuli can caliy sanadkaa wey wadaadkaa marka xafs bn cumara waa nimaan tabar badnayn horta marka koobaad saduuq iska dhe ama iqaba dhe hadaad rabto laakiin wuxuu khilaafay asxaaba shucba shucboo imaam jabaloo meel fadhiya oo arda carakabo boqolaalana leh ayuu khilaafay kulligoodna ka leexda asaga idan marka waa shaad riwaayada hore warkii hore idiin soo sheegay xadiidka dhabba haysatayna ee mawduuc la gaadhsiiyeyna waabad haysataan cillada marka sidaa u fahma taasaa marka korkaasu marka ka fiiriyey ninkan xafs bni cumar oo iqa ah, shucbana daba taagan shucbo abi isxaaq can caasim bni damra can caliy waa war quruxsan laakiin nabigu muusan ku baraarugin mukhaalafatu xafs bni cumar liasxaabi shucba intaasuuse imaamka ka hoos yaasa ku baraarugin gabagabadu marka waa maxay casarka laba riwaayo unbaa lasoo guuriyaa oo suuragal ah midkan ducada ah ee nabigu uu yii ninkii tukada casr afar ragcadood hortii tukada allahu naxariiso ducada in la qaato wey waxaa kaloo sugan in kastoo lasku mansuukhba ma khaas bay nabiga ku tahay mise maya ragcatayn bacda alcasr jamaca min asaxaabaa tukan jiray axaadiis baa ku timid wadaadana waa matruuku lcamal iyo waxaa wey waa mansuuq iyo wa min khasaa'is arasuul iyo intuba waa taagan tahay marka ragcatay casr ka dambeeya oo khilaaf culus ku jira iyo xadiidkeeduna sugan yahay naskhigiisi iyo waxaan laisku hayaa iyo takhsiiskiisa iyo afarta ka horaysa nabigu uu ku duceeye amaa nabiga tukan jiray ragcatayn ama arbaa rakacaatin qabla اlcasri ma sugno warka biyodhiciisu waa intaa salaadaha aarta ragcadooda haddaad labalaba u kala goysaan waa dhag oo wax muran ma laha haddaad israacisaan oo sida duhurka iyo casar u tukataanna culamo badan baa qaba loo sameeyona salaad afar dhan ama laba ka badan ama lix ka badan ama sideed ka badan oo bilaa atixiyaada oo ka u dambeeya basnabi maxamed bay ka sugan tahay fileil salaadaha inaan loo ekaysinin witrka salaada maqhribna axaadiid baa ku timid marfuuca calaa kalaamin fiiha jamaaca minasaxma bay ka sugan tahay ninkii saddex ku witrinaya atixyaadka dhexha ka daayo yuusan shabiin salaaddii maqhrib bay odhan jiray abuhuree jamaaca isagoo marfuucana waa la wariya xadiidka asaga ah saan duhurka marka loogu ekaanay casarka saada uga keena afarta ah hal itixaad in loo sameeyo way quruxsan tahay habeen dhawadna waa aniga soo tilmaamay <clears throat> baabu sunati اlmaqribi bacdaha wa qablaha wuxuu baab yahay sanada maqribka ka horraysay midda ka dambaysa aan sunanka israacinaadi taqadam waxaa soo hormaray buui fii haadihi اlabwaab xadiiu bni cumar xadiidka ibni cumar baa soo hormaray iyo wa xadiiu caaisha baa soo hormaray mid caawa baynu soo marray soo maaha midna labaduba caawaynu soo marray ila tahay labaduba caawaynu soo marray whumaa صaxiixaan labada xadiidba waa sugan yihiin oo ahaa ana الnabiy sal slm kaana yusalii bacda almaqrib rakcatayn nabigu in rakcataynka maqhribka kadib laba ragc uu tukan jiray waynu soo mar idan waa sunna bacdiya maqhribku sunna bacdiya uu leeyahay oo nabigu uu tukan jiray uusan ka tegi jirin وcan cabdالlahi bn mغfl الmuzني radي الlahu tacalى canhu an sl slm qaal saluu tukada qabla اlmaqribi war maqhribka horti tukada saxaabay saluu qabla اlmaqribi maqhribka hortii tukada saxaabay laba jeer buu nabiga ku celiyay waqaala fi الثaaliثة markii saddexaad buu subanu wuxuu yidhi liman shaaa ruuxi doona amarkasan waajib loogu qaadanin wuxuu idhi nabigu waa sunnee laakiin ha lagu dadaalo rawa الbukhaari idan maqhribka sunnadiisa bacdiyada ah nabigaa samayn jiray midda ku horaysa nabigaa ummadda faray ayb وcan anas radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi saxaabigaas laqad ra'aytu waxaan arki jiray haddaan anas ahay kibaara asxaabi rasuuli illah nebi maxamed xertiisii duqaydeedii waaweynaa oo yabtadiruuna kala boobaya asawaariya jamcu saariya tirarka masaajidka inay sutra ka dhigtaan marka la aadaamo intaan weli maqhribka la aqimin iyo sunna qabliya tukan jireen ragcatayn marka nin walba wuxuu ku ordayaa inuu sutra ka dhigto uu kala boobi jir waayeelida carruurta ataa dhallinyarada xataa ma ah cinda almaqrib maqribka agtiisa rawa albukhaari yabtadiruun waxay kala boobay u kala dhaqtamayaan asawaariya tirarka masaajidka uu leeyahy jamcu saariyatin cinda almaqrib wa canhu can anas bn maalik radi allahu tacaala canh qaal wuxuu uhi saxaabigaas kunaa nusalli cala caadi rasuuli illah xilliga nabi waxaan tukan jiray ragcatayni laba ragcadood bacda ghuruubi الshamsi qoraxdu intay dhacday kadib baanu laba ragcadood tukan jiray qabla اlmaqribi salaada maqhrib ka hor faqiila waxaa la yidhi anas la weydiiyey oo lagu yidhi akaana rasuul اllah suubanuhu ma aha sal lay slam sallaahuma mid tukada ragcataynka qabliyada maqhrib ka horeeya qaala wuxuu ihi anas diqada u fiirso siduu iskaga ilaalinayo khaطa ah. kana yaraana nabigu waana arki jiray nusalliihim annagoo tukanayn falam yamurna walam yanhana nabigu wuxuuna arki jiray annagoo maqhribka ka hor sunnaysanayna marka la aadaamo oo tiirarka kala boobayna oo na arki jiray nagamana reebin namana farin namana amrin amra wujuubin wey amra wujuubin ayb maxaa yeelay amru istixbaab nabigu soo faray salluu qabla اlmaqribi saluu qabla اlmaqribi saluu qabla اlmaqrib liman shaa'aad hadda soo marayseen marka saasaa wanaagsan wada waxay leeyihiin anas baan amarka ogayn mooyeene saxaabo kalaa ogayd marka anasigu xogtiisunbuu inoo sheegay nabigu waana arki jir annagoo tukanayna daayana nama odhan tukana nama dhihi jirin waa asaga intuu ogaa laakiin saxaabada kale ogaa inuu nabigu faray in la tukado qabla اlmaqrib rawaahu muslim wa canhu can anasin qaal kuna bilmadinati madiina waxaanu ahayn markaanu joognay kuna bimadiinaanu joogna faida adana almuadinu muadinku markuu aadaamo lisalaati اlmaqribi salaadii maqrib ummadda oogu yeedho ibtadaruu ibtadarnaa bay ka dhigan tahay haddii kaanuu aysa idii dhignayn aniga kaanuu kunna baa ii dhigan maxaa idin dhigin kulligiin kunna nimay kaanuu dhoganta miyaa jira ibtadaruu waxay kala boobi jireen u dhaqtami jireen assawaariya tiirarka fa rakacuu rakcatayn laba ragcadood bay tukan jireen xataa ina arajula alghariiba ninka socotada koytada ah layadkhulu lmasjid masjidku soo geli jiray buu i fayaxsab wuxuu malaynaya oo moodayaa ana salaaddii maqrib qad min karati man yusaliihima badnaanshaha ay badan yihiin dadka tukanaya sunnadii maqribka awgeed iyo wuxuu qaadanayaa sow waa laga baxa masaajidka haddaad soo gasho masaajidka wada camalnin halkaa taagan kulli nin tukan haddii un waa salaaddii dhammaataye sunnadii maqribka bacdiyad ahayd in la tukanaya adas odhanaysa xataa ina arajul hariib ninka musaafirka ama socotada ee madiina ku cusub ee dhaqanka reer madiina aan uu qaato ana salaada salaadii qad sullid in la tukada salaadda waa tii maqhribkaaid weeye min karati man yusaliihima man yusallii racatayn alrakcatayn qabla almaqhrib baa loo jeeda rawahu muslim baabu sunati alcishaai bacdaha wa qablaha sunnadii cishaha ka horraysay ka dambaysay axaadiis buu sheekhu wax weli doonaa markaa intaadaan iskaga darsanno fiihi cishaha in salaad laga hormariyo iyo in laga dambareeyaba waxaa ku jira xadiiu ibni cumar asaabiq xadiiska ibni cumareed soo marteen baabka lagu soo bilaabay sunat aلظuhr lagu soo bilaabay oo ahaa sallaytu maca الnabiy nabigaan la tukaday rakcatayni bacda اlcishaa xadiikii soo maahay gafeeriye waxaa kaloo taas marka waa sunnadii bacdiyadahe ka dambaysay cishaha sunnadii qabliyada ahayd ee cishaha ka horraysa awe wa xadiiu cabdillahi bni maqafal baa baabka ku jiroo ahaa bayna kulli aadaanayni labadii aadaanba aqimid iyo aadaanka waxaa u dhexeeya salaatun متفق عليه كما سبق والله سبحانه وتعالى أعلم